alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabgeeni xisn lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay ducadii ama dikrigii konton iyo lixaad waa adducaaءu lilfaradi fi الsalaati calayhi waa ducada ilmihii yaraa ceelalyada ahaa ama sagiirka inagu aynu idhaahno waa ducadii loogu ducaynayey marka lagu tukanayo marka alfarad waxa la horto ceelalyada ka horeeya laakiin hadda halkan waxaa loola jeedaa qofkii dhintay isagoo yar ilmi yaraayo dhintay marka lagu tukanayo ilaa sidii qofkii weynaabaa loogu tukanayaaye ducadii loogu ducaynayey wuxuu odhanayaa allaahuma acidhu ilaahayow waxaad ka magangelisaa min cadaabi alqabr cadaabuulqabriga ilaahayow ka magangeli hadda waa ilmo yar haddana cadaabuulqabri ilaahay ka magangeli ayaa la leeyahay ilaahay yacni mid wuxuu doono sameeye weeye addoommadiisana ilaahay ma dulmiyo marka cadaabulqabriga halkan cuquubo loogama jeedo e yacni dee waxsho iyo cidhiidhi iyo murugo iyo tiranyo inuu dareemo ayay noqonaysaa ilaahay uu taa ka badbaadi ilaahay qabrigii markaa dhibtiisu iyo hawshiisu way badan yihiin allahuma acid min cadaab alqabr allahuma acidu min cadaabi اlqabri xadiid nebiga salى اllahu عليه wasalam ka sugnaaday ma aha waa ahar abu hurayra saxaabiga jaliilkaa ka sugnaaday oo saciid ibnu musayib ayaa wuxuu leeyahay taabiciga weyn sallaytu waraa aba hurayra waraa abi hurayra ayaan ku daba tukaday calaa sabiyin lam yacmal khadi'atan qad ilmo yaroon weligii wax dembiga samayninoo dee yar fasamictu yaquulu allahuma aciidu min cadaabi اlqabri isagoona ilaahay cadaabalqabri ka badbaadi ayaan maqlay buuri marka wuxuu ka sugan yahay aharkaasi abu hurayre ayuu ka sugan yahay waxaana ka warinaya imaamu malik ibna abi shayba bayhaqi aharkaana sanadkiisu waa saxiix wain qaala hadduu ilahay allahuma ajcalhu ilaahayow waxaad ka yeeshaa faradan ceelaliyo wa duqran kayd liwaalidayhi uga dhig wa shafiican mujaaban ergey la ajiiba ilaahayow uga yeel allaahuma yalow haqil bihi ilaah waxaad ku cuslaysaa mawaasiinahumaa miisaanadooda wa acdim bihi waxaad ku weynaysaa ujuurahumaa ajriyaalkooda wa alxiquu waxaad haleeshiisaa bisaalixi اlmu'miniina mu'miniinta kuwooda wanaagsan wajcaluu waxaad yeeshaa fii kafaalati ibraahiima nebiyullaahi ibraahim kafaaladiisa iyo xadaanadiisa ilaahayow yeel waqihi ilaahayow ka dheeray biraxmatika cadaaba aljaxiimi jaxiimo cadaabkeedana ilaahu ka dheeree wa abdilu ilaahay waxaad ugu bedeshaa daaran khayra min daarihi daar daardiisa ka khayr badan wa ahlan khayra min ahli ahl ahalkiisa ka khayr badan allaahuma gafir liaslaafina ilaahayow kuwayagii horreeyey u dembi dhaaf wa afraatina ilaahayow u dembi dhaaf sabiyadayada iyo macnaa sagiiradayada waman sabaqanaa biliimaani iyo ciddii iimaanka nooga horraysay ee horteeya muuminiin ahayd ee ilaahay caabudi jirtay fa xasanun taasina waa mid iska wanaagsan markaa tani uu leeyahay fa xasanun waa mid iska wanaagsan nebiga sala allahu calayhi wasalam kamay sugnaanin laakiin waxay ka sugnaatay bacd alculamaa ayay ka sugnaatay se ibnu qudaama markaasuu leeyahay hadduu markiidu ducadan sheegay iyo wixii la mida ah iyo duco kasta oo kuwaan soo sheeganay ka mid a ah hadduu ku ducayso yacni waxa weeye mid wanaagsan marka nebiga sala la alay sl tani kamay sugnaanine waa culimada ayay ka sugnaatay oo yidhi macnaheeduna haddaynu debigu allaahuma ajcalhu ilaahay waxaad ka yeeshaa faradan ceelalyo ilaahayow ka yeel faradku waa ceelalyada marka xoolaha la aroorinayo dee lama duubo uno see loo wado lama geliya cid ceelalyo ah oo weelkii sii diyaarisa oo ciddii waraabinaysay sii diyaarisa si marka dee oo biyaha ugu sii shubta si markuu isa soo taagaba loogu soo waro ayaa ayaa la sameeya markaa farad waa ceelalyo macnaha ilaahayow sabir sii oo firaaqiisa iyo waayiddaa ay waayeen ilaahay ku sabirsiin sabirsiintaana ajri ilaahay uga yeel ka sii horeeya wa salafan ilaahay uga yeel salafiya mid ka sii horeeya ilaahayow uga yeel oo ajri markaa usii horeeya ilaaha uga yeel wa dukran ilaahayow kayd liwaalidayhi labadiisa waalid ilaahaw dukri iyo kayd ilaahayow uga yeel iyo wadico ay ajriya abaalmarin ku helaan waayo sabirka ay ku sabraan keliya ayaa ilahay ajir ka siinaya wa shafiican mujaaban mid ergeeya oo ergadiisa la aqbalo ilaahayow uga yeel ilaa waa u ergeynayaan maalinta qiyaama waalidkooda allaahuma yaa allow haqil bihi waxaad ku cuslaysaa mawaasiinahu miisaanadooda ilaahu ku cuslee macnaha dee sabirka ay ku sabreen ay qadarka ilaahay ku sabreen ee ay ixtisaabeen ayaa ilaahay ajri ku helaya ajrigaasna markaa wuxuu noqonaya wax miisaankooda cunaysiiya miisaanku acmaashooda ilaahay ou ku cusleen waacdim bihi ujuurahumaa ajradoodana ilaahay ou ku weynee ajrigoodana ilaahay ou ku labanlaab walxiquu ilaahayo waxaad helayshtaa bisaalixi اlmu'miniina mu'miniinta wanaagsan ilaahayow haleeshiyo jannatulfirdowsa ilaahayow la geli marka ambiyada iyo saxaabada iyo muminiinta kuwooda wanaagsan wajcalhu ilaahayow waxaad yeeshaa fii kafaalati ibraahiima nebiyullaahi ibraahim kafaaladiisa ilaahayow yeel kuwa u kafaalo qaato ee isaga agtiisa jooga ilaahayow ka yeel oo ku dar dee waxaana uu tilmaamaya xadiidkii saxiixa ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ay labada nin u yimaadeen habeenka ee ay kaxeeyeen ay waxyaalo badan soo mariyeen nin dheer oo beer ku sugan oo carruur yarna hareero joogto ayaa waxyaalihii la soo mariyey ka mid ahaa markii uu weydiiyeyna waxaa dhi ama arajulu طawiil aladii fi rawda fa ibraahim waa nebi ibraahim caruurtana agtiisa joogtaana fa kullu mawluudin maata cala alfitra waa mid kasta oo dhintay ilmo kastoo dhinto fitrada ku dhintay iyo dariiqada xaqa ah weeyi sida qaarkood baa hi waa awlaad lmushrikiin waa awlaad lmushrikiinna iyana fitradii bay ku dhinteen halkaas ayay iguna ahaanaya marka kafaarada nabiyullaahi ibraahim ilaahayow taana geli waqihi biraxmatiga naxariistaada sababteeda ilaahay ow waxaad kaga dheeraysaa cadaab aljaxiim jaxiim cadaabkeeda ilaahay ow ka dheereen wa abdilu ilaahay waxaad ugu bed u bedeshaayo ood bedel ahaan u siisaa daaran khayra min daari daar daartiisa ka khayr badan wa ahlan khayran min ahli iyo ahl ahlkiisa ka khayr badan allahuma kfir ilaahay ow waxaad u dhaaftaa liaslaafina kuwa iyagii horeeyey ee gaarida nagaga horeeya ee aabbayaasha iyo awowyada iyo ilaahay u dembi dhaaf wa afraadinaa ilaahayow sakiiradayadiina ayagana u dembi dhaaf ayaguna naga horeeya ee dhintay waman sabaqanaa biliimaani ciddii iimaanka nooga horraysay rag iyo dumarba ilaahayow u dembi dhaaf xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa yani asaradan iyo ducooyinkan waxaynu ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay in lagu tukanayo ilmihii yaraaye dhintay naqiiratu bnu shucba ayaa wuxuu leeyahy rasuulkaan maqlowle aطiflu yusallaa calayhi ilmaha yar ee dhintay waa lagu tukanayaa muddo yar kadib dhimashadiisaba yani dhalashadiisa kadib ha dhintay idaa sahlo sabiyu sulli calayh wawarith haddii ilmuhu marka uu soo dhaco uu codeeyo waa lagu tukanayaa waxna waa dhaxlaya shaaficiyadu waxay yidhahdeen hadduu nolol ku soo dhasho kii weynaa ugu la mid yahay qof weynoo kale dee maydhiddii iyo kafantii iyo kutugishadii sidiiba uu yeelanayaa haddii aanu nolol ku soo dhalan laakiin abuurkiisi dee muuqdana salaadu maanu yeelanayn inta kale wuu yeelanayaa haddii aan abuurkiisna muuqana uu dee kuus yaroo hiliba u yahayna wax waajibi ma jiro laakiin in la asturo maro yar lagu xidho lana asturo ayaa sunno ah wasiqdu kalkabiiri fi lwafaati in daharat amaratu lxayaa calaamad nololeed hadday ka muuqato wuxuu la mid noqonayaa kii weynaa aw khafiyat wakhalquhu qad dahara hadday laakiin noloshii qarsoodonay muuqan laakiin abuurkiisii muuqda famaca salaati wasiwaha uctubir salaaduu manci intii kalena waa la ictibaarin ow ikhtafaa aydan haddii uu qarsoomo abuurkiina aanu muuqan fa fiihi lam yajib shay-un waxba ma waajibe wasatru huma dafnu qad nudib in la asturo meelna lagu aaso la xuluuliyo ayaa qad nudiba la suneeyey culamada qaarkoodna hadduu afar biloodba gaadho waa lagu tukanayaa bay yidhahdeen waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ee yacni asarkan culimada aynu ka qaadanaynaa sida ay tilmaamayaan yacni xadiid kalena ay tilmaamaysay inay markaa caruurta saqiirka ahi inay u shafaaco qaadayaan waalidiintooda maalinta qiyaamaha waxaynu caddeeya miisaanku maalinta qiyaamaha loo loo miisaamaya dadka inuu xaq yahay maxaa la miisaamayaa nusuus baa tilmaamaysa camalka waa la miisaamayaa caamilkan iyo qofka waa la miisaamayaa saxaayibdii iyo waraaqii lagu qoray acmaasha bini aadmiga waa la miisaamayaayoo intaba nusuus ayaa tilmaamaysa waxaa kaloo markaas ugu ducaynayaa allahuma اjcalu farada wasalafا waajra allahuma jcalhu ilaahayow waxaad ka yeeshaa lana annaga faradan ceelaliyo ilaahayow nooga yeel wasalafan mid naga sii horeeya ilaahayow nooga yeel wa ajran ajri ilaahayow nooga yeel ayaa loogu ducaynayaa kana waa ahar alxashr bisri taabiciga weyn ee jaliilka xasan اlbisri ayuu ka sugnaaday saxi الbukhaarي waqaala اlxasan yaqrأu calى طibl الfaatixa wayaqulu allahuma اjcalhu lana farada wasalafا waأjra ibn abi shayba isagana xasan اlbisri wuxuu odhan jiray allahuma اjcalhu lana farada wadugran waأjran ilaahayow nooga yeel allahuma yaalow ijcalhu lanaa faradan ilaahay waxaad nooga yeeshaa ceelaliyo wasalban ilaahayow mid naga sii horeeya nooga yeel oo ajri aanu ka helno waduqran ilaahayow kayd nooga yeel waajran iyo ajri mid aan ka helno ilaahayow nooga yeel yacni in ducadan markaa sidaa dee salafgeen taabicigaa weyn markaa laga wariyey in waxyaalaha loogu ducaynayo ilmaha yara dhintay ee lagu tukanayo ayay ka mid tahay waana sida aynu ku arkaynay dee xadiida kaleba aynu ku aragnay ajri ayaa laga helayaa qofka hortu yacni ilmahaa dhintay haddii uu qofku markaa ku sabro dee ajrigaa musiibada wuu helayaa nebigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo ka warramaya carruurta waayidooda adkhalahu llahu ljana min fadli raxmati ilaahay baa markaa qofka haddii ay carruurtaasi ka dhimatay ilaahay ayaa jannada ku gelaya naxariista u naxariisanaya fadligeeda qofkii carruurii ay u dhimatay ee weliba ilaahay agtiisana markaa ajir kaga ixtisaabana nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ma jiro qof dadka ka mida ah oo saddex hilmo oon qaangaaday ay u dhimanayaan ilaa adkhalahu allahu ljanna ilaahay baa gelinaya bifadli raxmati iyahu naxariista u naxariisanaya fadligeeda daraaddeed xadiidkaasi waa xadiid saxiixa imaamu lbukhaari baa warinaya waxa kale oo iyadana xadiid kale oo imaam lbukhaari ayana warinaya laa yamuutu limuslimi halaaثatu min alwalad fayliju naar ila taxilat alqasr ma jiro muslim ay saddex ilmood u dhimanayaan oo naar gelayaan ilaa dee dhaar furyadii taxilata alqasam wa in minkum ilaa waaliduha kana calaa rabbika xatman maqdiya halkaa dulmariddaa mooyaane si kale u gelayaa ma jiro xadiidka kale markaa labada iyo midka iyo ayaraa ayaguna waa tilmaamayeenoo dumarka ayuu maalin u yeelay uu waaniyo markaasaa wuxuu lay ruuxii dumara ee ay saddex ilmood u dhintaan xijaab bay naarta uga noqonayaan markaasay miytiri laba markaasuu dhi labana laba hadday u dhintaanna saa si leeg ayay markaa xijaab naarta uga noqonayaan weliba xataa aan qaangaar ahayn baa nebigu yidhi laakiin xataa hadduu siqdi yahay uu dhicis yahay waa u ergeynayaa sida markaas culimada in badani ay tilmaamaysa ama xadiid walow sanadkiisa lagu muransan yahay ba uu tilmaamayo ibnu maaja wariy waladii nafsii biyadi ina siqda layajuru ummahu bisararihi ila aljannati ida اxtasabathu waa xadiid albani iyo culimo fara badan ay tasixinayaan ilaaha nabdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee dhicisku hooyadii wuxuu ku jiidaa xuduntiisa oo jannada ayuu markaa u jiidaa markay ixtisaabto ee ilaahay markaa dee ajri ay kaga doonto ee barka uu ka dhinta aanay qaylinin ee ilaahay ay ugu mahadnaqdo yacni dhiciskina markaa isaguna waa kaasoo sidaasaa ajri looga helaya welibana waxaa kaloo ayana sida dee xadiidka kale tilmaamayay ilmuhu weliba markaad u walqasho ayuu ku ergeynayaa kullu akide xadiidka yacni alwaladu murtahinun bicaqiiqatihi ilmuhu wuxuu u rahman yahaa walqashiisa bimacnaa culimmadu waa kuwa yidhaahdaa haddii markaa loo walqalo waalidkii oo saqiir ku dhinto waa u ergeynaya haddii aan loo walqalinna u ergeyn maayo dee walqashuna waxay saaran tahay aabbahay saarantee hooyooyinka ma saarna ducaa-u tacsiya waa ducadii tacsiyeynta dadka dhintay markaa ama cidi ka dhibatay lagu tacsiyadaynayey lagu sabirsiinayey waxaa la odhanayaa ina lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday ma akhada wuxuu qaatay ilaahay baa leh walahu ilaahay muse ma acdaa wuxuu bixiyey wa kullu shayin cindahu wax kastaana agtiisa biajalin muddo ayuu leeyahay musaman oo la magacaabee faltasbir ha sabir waltaxtasib ilaahayna ajri kaga doonto sidaa in la odhanayo waxaa warinaya imaam اlbukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaana xadiidku uu ku soo baxay sida lafdiga imaam اlbukhaari uu tilmaamayo usaamat bnu zayd laga warinayo ina nebigu dhalay ayaa ilmo ka sakaraadayay markaasay cid u soo dirtay oo sananiga gaarsiiya waxaana tidhaahdaa yacni noo kaalay markaasuu nebigu yihi ina lilaahi maa akhada walahu maa acdama kullun cindahu biajalin musama faltasbir waltaxtasib saasuu usoo furay markaasay iyadoo dhaarinaysa inuu u yimaado elaan kugu dhaha noo kaalay bay tidhi markaasaa nebigiisu hay isagoo dhaartaa oofinaya sacd ibnu cubaada mucaad ibnu jabal ubay ibnu kacab zayd ibnu thaabit iyo rag kale ayaa la socday ilmihii oo nafdiisu markaa isbaraanberiyo oo markaa nafdiisu ay dhaqdhaqaaqayso ayaa kor loogu soo qaaday sidii sabraaroo kale aada moodo u qaacqaacdhe markaasaa fafaadad caynaha nebiga sal ll ly sl labadiisii indhood ayaa waxaa ilmu ayay sumeen sacd baa ihi yaa rasuul ay ma haadaa oo muxuu yihi oohintan iyo ilmadani markaasuu yihi haadihi raxmatun jacalaha allahu fii quluubi cibaadihi wa inamaa yarxamu llahu min cibaadihi اruxamaa waa naxariis ilaahay quluubta addoommadiisa uu yeelay ilaahayna wuxuu naxariistay addoommadiisa cidda naxariisata riwaayada iyada ama lafdiga kale isagu wuxuu tilmaamaya usaamatu bnu zayd nebiga ayaan la joognay waxa u yimi qof ay hablihiisa mid ka midii soo dirtay oo ay ilmo markaa aada uga sakaraada usoo dirtay nebigu wuxuu yihi ku noqo waxaad uga warantaa ilaahay wuxuu qaado iyo wuxuu bixiyo baynu leeyahay shay kastaana agtiisa dee muddo ayuu ku leeyahay far ha sabirto ha ixtisaabto markaasay dabeetana ku soo celisay dhaarisay inuu yimaado markii uu dabeetana u yimi waa intaa xadiidka kala sheegay inna lilaahi ilahay wuxuuse maa akhada waxaanuu uu ilaahay uu la noqday isaga ayaa leh walow macdaa wuxuu bixiyeyna ilaahay isaga ayaa leh marka hore ilaahay baa ku siiyey ilaahay baana kala noqday wa kullu shayin cindahu biajali musanma wax kasta hadday nabday hadday xortay wax kastaana ajal iyo muddo ayay leeyiin wax waariyo weligiiba jirayaan ma jiraan aan alla ahayn walikulli ummatin ajal faida jaءa ajalahum laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun marka faltasbir ha sabirto oo inay sabirto mar waltaxtasib ilaahayna ajri ha kaga doonto sidaas ayuu markaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uu ku yidhi xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay amarkiisa loo hoggaansamo <clears throat> qadaaga iyo qadarkana lagu raalli noqdaa inay tahay arrin waajiba <clears throat> saas daraaddeed baa nebigu sala allahu alay slam markii hore dee wuu yidhi markaa waa wax jiro oo dhacayo anna celin kari maayo cid kalena celin kari mayse ku sabir waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in tacsiyada dee loo socon karo oo loo tegi karo in qofku hadduu kugu dhaarto dhaarta loo fuliyo ilayintiisi way dhaarisay markaa dhaartii buu fuliyey xadiidku halkan ina lilaahi maa akhada walahu maa acdaa bixintu ha horeysa qaadiduna ha dambayso laakiin haddana wuxuu u kala horeysay allah aan kaa qaaday waa ilaahay ku siiyey ayay markaa ka dhigan tahay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in ilmo uu qofku ilmeeyaa ay bannaan tahay yacni markay dee geeridaasoo kala dhacdo qaylo ayaan la ogolayn laakiin ilmadaasi waa wax jira nebiguna salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi in allaha laa yucadibu bidamci اlcayn isha ilmadeeda ilaahay kuma cadaabo walaa bixusni اlqalbi qalbiga murugadiisana ilaahay kuma cadaabo walaakin yucadibu bihada laakiin carabka ayuu ilaahay ku cadaabaa ama uu ku naxariistaa marka ilmadaas weliba naxariis inay tahay ayuu tilmaamay tacsiyaduna waxa weeye waa sabirsiindaa dadka la faraya in la sabirsiiyo fadlina way leedahay oo nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidka xasanu ligayrihina marka ay culimmadu ku tilmaameen maa min mumin yucasi akhaahu bimusiiba qofka muslimka ah ee walaalkii musiibe ka tacsiyeeya ilaa kasaa-u lahu min xuna alkaraami yowma alqiyaama isku joogyada karaamada ilaahay maalinta qiyaama uga gelinaya man casaa musaaban falow midlu ajri qof musiiba ay ku dhacday qofka tacsiyeeya ajarkiisa oo kale ayuu leeyahay tacsiyadaasina tahniyana ma aha wax meel loo fadhiisana ma aha wax taandhooyin loo dhisana ma aha wax la cuno oo toddobaad iyo weego laydha maanta gubashii tacsiya la laabayaan wax jira ma aha bal dadka ayaga ayay tahay ba maalintaa laga dhintay in wax loo keeno ee in loo fadhiisto saddex cisho iyo maalin iyo toddobaad iyo taandhooyin oo halkaa laga shallaado ama markaa laga batoriyo wax bannaan ba waa culays iyo dib lagu soo kordhinaya reerihii E waa in qofka inta sidaa loo tacsiyadeeyo laga tagaa wuxuuli sheekhu wain qaala haduu yidhi acdama allahu ajraka ilaahay ajrigaaga ha weynayo wa axsana casaaka sabirkaagana ha wanaaji wakafra limeyitika meydkaagana haw dembi dhaafo faxasanu taasina way wanaagsan tahay imaam nawowi ayaa kitaabu ladkaar ku sheegay markaa waa arrinay culimadu yidhaahdeen oo waxdu acdama allahu ajrak ilaahay ajrigaaga ha weynayo waxsan casaaka sabirkaagana alla ha وغفر wakafara lmeyiti qofkaa kaa dhintayna ilaahay u dembi dhaaf hadduu muslim yahay hadduu saa yidhaahdana fa xasanun waa arrin markaa iyaduna iska wanaagsan waxa kale adducaaءu cinda idkhaali اlmeyiti اlqabra yacni si munaasaba ayuu sheekhu markaa adciyada u wadaayo midba ay ka horeysay ayuu markaa horeysiinaya adducaau cinda idkhaali lmeyiti اlqabr waa ducada loogu ducaynayo marka meydka qabriga la gelinayo muxuu odhanayaa bismi اllaah allah magaciisa wacalaa mila calaa sunati rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam iyo sunnihii rasuulka ayaanu ku gelinaynaa oo aanu qabriga ku dhigaynaa xadiidkan abu daawuud ayaa warinaya ibnu abi shayba iyo imaamu axmed xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaana laga warinaya cabdillaahi ibnu cumar ayaa laga warinaya waxaanu leeyahay ana nabiya kaana idaa wadaca almeyita fi lqabri markuu dhigo qaala bismi اllahi wcalى sunati rasuuli اllahi salى اllahu alay slm ayuu odhanayay sidaas ayuu ku dhigay anahu kaana ida wadaca almeyita fi lqabri qaala bismi اllahi wcalى milati rasuuli اllah ana nabiya kaana ida udkila almeyit اlqabr yacni wuxuu odhanaya bismi illaahi wabilaahi wacalaa millati rasuulilahi sala allahu calay waslm idaa wadactum lmeyta fii qubuurikum faquluu bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi sidaa dhaha buu nebi ku yihi bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan markaa ku aasayaa oo aan ku dhigayaa ayay ka dhiganta wacalaa sunnati rasuulilahi sala allahu alay slm iyo sunnihii rasuulka iyo dariiqadiisii xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in markaa qofka muslimka ah in dee qabriga la gelinaya saasaa la odhanaya dadkeenu had iyo gooraale waxay diintu ina fartay wax kale bay garab wadaan innaga waxay yidhahdaa marka la geliyo ee dhabanka marada looga qaado markaasaa bismi llahi wacalaamati rasulilahi la odhanaya ma aha marka aad gelinayso ee sidaa loo geliyo ayaa bismi llahi wacalaamati rasulilahi la odhanaya haddaad dhigtaba ood markaa dee dhigtayba horaad ka dhigtayba waa tani waa ka dabageyn markaa waxaana la doonayaa in bismi llahi alaa sunati rasul calaa millati rasul in lagu dhigaabaa la doonayaa markaastaa khilaafyadu aynu sunnaha khilaafayna ayaa inagu jira waxaa layna faray marka aynu janaaso iyo meyd inaynu shib nidhaahno oo aan la hadlin oo qofka ay muruga iyo tiraanyo iyo waxqaadasha ay ka muuqato inagu laa ilaaha ila اllah laa ilaha hada xaqullah ayaynu akriyaynaa yani maaha looma baahna la ilaaha ila اllah waa afdalu dikri haddana inaad shicaar looga dhigo meydka ma banaana halkan jooji baa lagu leeyahy halkan aamus baa lagu yiri hadhow markaad dhamaystay meyd kaa gidi maanta oo dhan wada ku wardi cidba ku qabsan mayso lakiin aad shicaar iyo calaamad meydka uga dhigto laguma ogolay ka daa marka waa in waxay diintuna baraysa sideeda aynu u raacno oo aynaan markaa weydaaranin adducaau bacda dafni اlmeyiti waa ducada markaa maydka la aaso ayadana loogu ducaynayo allaahuma اkfir lahu ilaah u dembi dhaaf aa la allahuma habithu ilaahayow ku sug ayaa la odhanayaa qowlka sugan ilaahay ou ku sugan nabigeena sala اllahu عalayh waslm xadiidkan inuu saa ugu ducayn jiray waxa horta abu daawuud baa warinaya oo uu ka sugan yahay imaamu axmed baa zuudi ku warinaya xaakim baa isaguna warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan culimada qaarkoodna waa tasxiixiyeen cusmaan ibnu cafaan baa laga warinaya wuxuu leeyahy kaana nabiyu idaa faraqa min dafni lmeyiti waqafa calayhi marka meydka la ase way istultaagi jiray waxaanu odhan jiray istakfiruu liakhiikum walaalkii dembi dhaaf weydiisa wasaluu lahu tahbiita sugidna u weydiiya fainahu laana yus'al haddaa la weydiinayaa nebi maxamed taasaa ka sugan laakiin duco yaroo mawliidka ku taalo oo wadaad isla dul taago talqiin la yidhaahdo nebiga sala la alay sl kama oo dabeetna wadaad halkaa isla soo dul taago oo loo laqimayo lasaadheh nabi maxamed ilaahay dembi dhaaf weydiistay buui weliba yacnii in neef geela laga qali kara intaa in leg ayaa la dul joogayaa oo ilaahay dembi dhaaf loo weydiinaya waayo nebigu sala allahu alay slm wuxuu inoo sheegay in hadda lasoo fadhiisanayo o la weydiinayo markaa in qabrigee la istaago bacda dafn oo meydka loo duceeyo inay mashruuc tahay ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa qof walibana yani weliba ducadu jamaaca noqon maysa qof waliba gaarkiisa ayuu ugu ducaynayaa yacni su-aasha qabrigu inay sugan tahay oo ilaahay looga baryo markaa qofka ilaahay inuu fudaydiyo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa oo aan qofka markaa inta la aasano aan laga yaacine weliba ducadaana waa in loo raaciya lakiin talqiinta iyo waxyaalaha kaleenu sheegayna wax sugan maaha darsku halkaa inugu joogo wallahu aclam